ah oo baaliqa ah qofkaas dadkaasaa la rabaa in wixii soo gelahaya iyo waxaan soo gelayni hawshaas baa la rabaa in la kala shaandheeyo oo la kala waxwaxeeyo ayaa la rabaa ayb leanno dad soo gelahaya iyo dadaan soo gelayn mutafaq dad soo galay waa jiraan mutafaq dadan soo galayn waa jiraan howlahaasaa markaa la rabaa iyo kuwo laysku hayo kuwo laysku hayo intaba waa jiraan taasaa markaa rabaa in la caddeeyo iclam waxaad ogaataa anna saahi qofka xilmaansan saahi qofka hilmaansan <clears throat> saahigu waa qofka wax hilmaamay oo qafle ay ku dhacday laakiin wixii markii wax yar loo sheego oo la xusuusiyo haa wule horu ka xusanaya wy saahigu waa qofka noocaasa qof qafla ku dhacday oo ilduufay kaas wey saahigu wey iclam waxaad ogaataa eh, ana saahiya qofka wax hilmaansan hilmaanka daliya nisyaanka waa soo gelaysa laakiin wa xoogaa uu ka sokeeya oo saahiga iyo nisyaanka nisyaanka waxay yidhaahdaan waa sawaalu shay can daakirati kuliya nisyaanku waxa wey shaygan dhammaantiisba muxuu war hebel ka waran baa lagu saati hebelka ma xusuus war ninkii saasa oo kaasa oo saasa mar ma xusaata ninkaa ma garanayo hada waa nisyaan wixiiba inaadan dhammaanba aadan garanayn si kasta hadii lagugu sharxo oo qalbigaagaba ay ka boodaanba laakiin waxa weeye saahigu waxaa weeye waa qofka markii la baraarujiyey sida imaamka salaada ku jiro o kale markii subxaan allah la yidhaahdo markiiba wa xusuusanaya wax ka qaldamay meesha ugu dhow tusaalaha ugu dhow waxa wey imaamku subxaan allah markii la yihahdo markii wa xusuusanaya wax ku qaldamay laakiin qofka hadduu nisyaan ku dhaco شharxaad badan iyo hawl adag buu u baahan yahy kabacdi ama ha xusuusto ama xusuusaniwo iclam waxaad ogaataa cilma weeye ana saahi qofka wax hilmaamay ama qofka kafladu ku dhacday iyo ismoodsiisku laa yajuusu ma banaana an yadkhula inuu galo fi اlamri wanahyi inuu galo amar iyo nahyi qof saahi ah oo kafla ku dhacday oo hilmaansan oo ilduufay inuu amar iyo nahyi galo ma dhacaysa buu ku yihi mana banaano maxaa dhacay uusan u gelayn لأن الqصda ujeedada iyo danta weeye لأن الqصda ujeedada danta min الmaأmuur laga leeyahay w waxa la amrayo qofka la amrayo ilى التaqarubi ugu dhowaasho weeye biاlficli ficlun alle ugu dhowaado taqarub inuu ugu dhowaado alle ugu dhowaado bilficl inuu wax sameeyo salaad samayso soon samayso ficl inaad cibaado inaad samayso khayr aad samayso quraan akhri samayso sadaqaad samayso bilficl waa inaad wax qabato iyo watarki iyo watarki ka tegidda iyo watarki ka tegidda aad wax ka tegeyso oo tagidanayd waxay ta waa nahyigii markii lagu yidhaha laa tafcal inaad waxaas ilaahay kaa reebay rasuulkiisu kaa reebay calayh isalaatu wasalaam aad ka fogaato waa cibaado iyo taqarub iyo ila caza wajal aad ugu dhowaanaysa wey beenta ha sheegi zinada ka tag dilka ka tag sariqada ka tag kada kada baa lagu waxaas marka markaad ka tagto waxa weeye waa taqarub ila caza wajal ood ugu dhowaanayso ilaahay subxaanaه wa tacala ajrinaad uga helayso wey haddii dee aad saas u niyootood ola timaado laakiin haddaysan qalbigaagaba ku dhicin inaad been sheegto inaad zinaysato inaad qof disho aysan qalbigaaga ku dhicin hadeed ajir ma helaysid ajir heli maysid dembina laguu qori maayo ajir iyo dembi midna ma jiro laakiin waxaa laga hadlaya adoo beenta sheegi kara adoo zinaysan kara adoo wax dili kara markaad dar ilahay uga tagto waxa iska ilaaliso ilahay baa kugu cadaabayo waxaa ka fogaa markaas ajirka lagaga qoraya lakiin haddaysanba kuu soo marinba waxaa weeye dambi lagaga qormaya ajirna laga qormaya yatadamanu wuxuu kulansanhayaa buu yidhi alcilmu ogaansho bihi shaygaa la ogaadow inaad wax ogaato waxa lagu amray ficilka lagu amray ood ilaahay ugu dhowaanayso nahyiga lagaa reebay oo la raba inaad ka tagto wuxuu kulansanahaya oo hoosta ku wataa oo ku cadfan alcilmu bihi waxaas inaad garanayso waxaa lagu yidhi waxaa samee waxaas waa inaad taqaano shardiga koowaad waxaa ka mida shayga almukalafu biha oo lagu mashaqaynahayo inaad taqaano salaad tukaa lagu yidhi tusaale ahaan salaad waxaa laabudda inaad taqaano alcilmu biha waa inaad salaada garanayso lakin hadii lgu sali ma ti hade se utukadaa maba garanahaye sun baa lgu saa tiri ad mxuu yahay horta waa in marka lagu sharxo le salaad saana la yirahdo saana la yirahdo saana marka aad ogaato ood fahanto oo warkaas meel aad ku qorato baa waxaa lagu leeyahay salli tuko marka markaa ma dhihi kartid oo maxay tahay salaad maxay tahay sootan kuu sharaxnay ma waad ogeyd laakiin ayadoon waxba laguu sheegin wax alla awrtad ogtahay hadii lagu yirahdo salli haddii lagu yiraahdo waxaa weeye ood jahli kaga sugantahay salaad waxay tahay in lagu amro maya ma dhacayso ayb waxaa ka fogow haddii lagu yidhaahdo wixiina aadan garanaynin wax un ka fogow baa lagu tusaale ahaan wax un hadda wax un maxay tahay waxaan garan karaa inay tiraa zinada ka fogow oo beenta ka fogow oo dilka ka fogow oo sariqada ka fogow oo kada ka fogow oo caasiwaalidiin ka fogow waxaan garan kara waa taqana waad ka fogaan kartaa laakiin haddii lagu yidhahdo wax un iska ilaali haddi maxay tahay fallaarta cirka loo galay hee loo ganay nin walbo filo wey marka taa sax ma aho sax maa midda ayada marka waxa lagaa rabo iyo waxa lagaa reebahaya labadaba waa inaad cilmi u leedahay ah, waa inaad labadaba cilmi u leedahay siday kuugu suurto gasho kii lagaa reebayna inaad la timaado kii lagaa reebayna aad ka tagto wey marka taa macnaheedu marka waxa weye wuxuu rabaa sheekhu inuu ku yihahdo qofka saahiga ah wuxuu la macno yahay oon khitaabkii iyo amarkii iyo takliifkii loo saaraynin lianno waxa la amrahayana ma garanayo oo waaba hilmaansan yahayba waa khaafil weeye waxa laga reebahayana waxba kama garanayo sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inuu wax uusan lahayn uu iska qaato mobilin leey halkaa iskale kitaab le inuu iska qaato maxaa dhacay marki la kitabka le saa u fiiriyo yira wali makaagiiba kabacdina iska dhigo haddee lama dhihi kara ninkan waa saariq maxaan saariq loo dhihi karin lanno waa haafil wey laakiin hadduu u kaso oo qaato oo ku indha caddaado yira kitaabkan manaha iska kalkisha gasho anaa iskale yihaahdo hadhowna caddaato magaci ku qoran iyo caddaato haddee maxkamad baa lagu geyn waa nin saariqaata ah, waa lagu xiraya markaa laakiin hadda kan lama qaban karo sare ma qaban karto muxuusa u qaban karin lanna waa khaafil weeye waxaan uu qaatay kitaabkan uu qaatay alaabtan qaatay mobilkan uu qaatay inuu asagu leeyahay isu qabaaba ninka waa khaafil weeye marka wuxuu ku yidhi lianna alqasda in loo qasto لأن القصد قصدga waa loo celiyo لأن القصد ay qasda maأmuur qofka maأmuurka laftiisa in loo celiya fiican sida hadda uu saaxib الxaasuun sheegay min الmaأmuur لأن ah, الqasda ujeedadii danta laga leeyahay min الmaأmuur in qofka maأmuurka ahaa min amamuur min amamuur bihi miya mamuur bihina waa shaygii lagu amray mamuurkuna waa qofka laftiisii wey soo saad uma kala fahamsanin marka hadda mamuurka inuu ka wado saasaad mooda saas cad lianna alqasda ujeeddada oo min almamuuri qofka la amray ka ahaatay ilى taqarubi u dhowaansho ugu dhowaado alle bilficli ugu dhowaado iyo watarki ka tegid tarki nahyi u ka tago iyo wii muxaramaadka ahaa iyo macaasidii yatadamanu wuxuu kulansanaya o wataa alcilma bihi shaygaa laguu sheegay ama lagaa rabo inaad garanayso iyo midka lagaa rebe labadaba inaad garanayso xataa intiio yasixu ay ka asaxdo wey ataa yaixa xataa yaixa intii ka asaxaysa wey nasbisan ficilku xataada xatىa yaصxa qasdu intii qasdigu uu ka asaxayo weeye ilayhi ilى shay ah, ilى shay shayga uu qasdigu ka asaxayo xatىa yaصxa alqasdu ilayhi ilى shay shayga lagu amray oo ficilka waxaad samaynaysaa ilayhi ilى shay manhiya canhu ah shayga lagaa reebay xaggiisa ilaa hawsh ka caddaanayso waxaa weeye waa inaad wixii cilmi u leedahay haddaad wixii cilmi u lahayn uma qasti kartid mana aadi kartid ma dooni xatىa yaصxa alqasdu ilayhi in loo qasta shayga ay ka caddaanayso wuxuu wahaada warka asaga ah oo qofka saahiga in la mashaqeeyo oo amar iyo nahyi uu galana yastaxiilu mustaxiil buu noqonaya waa shay aan macquul ahayn oon dhacaynin fii xaqi الnaasi midka wax isagana hilmaansan wey fii xaqi الnaas fii xaqi الnaas maadaama hadda ka soo hadlahayey saahi fii xaqi saahi in la yihahda ku fiican soo saas ma aha ila saahi buu ka soo hadlaya soo maaha in la yihahday ku fiicna hada yastaxiilu fii xaqi saahi in la yihahdo saahiga la soo celiyo isxaaq isaahiga soo celiyay laakiin hadda meesha naasi ayuu ku sheegay wey naasi uu ku sheegay marka naasigii iyo saahigii isku si inuu u isticmaalahayo ayaad moodeysaa wey inuu isku si u isticmaalahayo ayaad moodeysaa ayib oo isgalangalahaya alaa tara miyaadan arkayn biyo tusaale annahu low annahu qofka ma'muurkaa low qiila lahu haddii lagu yidhaahdo laa tatakalam ha hadli baa lagu yidhi anahyi ah, baa la siiyey laa tatakalam ha hadli baa fi salaatika fii salaatika salaadaada ha ku hadli baa le salaatika salaadaada ha ku hadli walxaal anta adiguna saahin aad hilmaansan tahay salaadaada ha ku hadli baa le nin baa lala hadlay amar baa la siiyey waxaa la dhegayso waxaad samaysaa salaadaada kuma hadli kartid wax warno afkaa kama soo bixi karo goorma marka aad ishilmaansan tahay maxaad hilmaansan tahay inaad salaad ku jirta in kalead tahay markaa ayadaa hadli baa ley hadda see ku dhici karta maba dhici kartaba waa shay mustaxiilo lannu hadduu hadda istilmaansan yahay inuu salaad ku jiro oo usan warba iskaba hayninba oo istilmaamaba sida midkii laga sheegahayay taleefon baa usoo dhacay bamqdijsa gacanta u geliyey wuxuu yihi ragcaddii u dambaysaan ku jirnaa igu soo celi ah, ragcaddii u dambaysay yaan ku jirnaa igu soo celi ah, qolkaas maxaa le salaadiis ma jabtay mise ma jabin ah, hawl dhacda waaqica wey nairobi laga dhaca halowgii salaadii ragcaddu dambaysaan ku jirnaaye igu soo celi wey gabcaan jaabka iska gaysa allahu akbar oo iska sii wataa jamacada ugu jira kaasoo kale wey marka haddii la yidhaahdo laa tatakalam fii salaatika ha ku hadlin walxaal anta saahin aad tahay aada isilmaansan tahay hadda asbaabuu loogula hadlahaya waaba isilmaansan tahay maba is ogaba qofka asaga ma is ogo wuxuu ku yiri sheekhu lawajaba waxaa waajib ahaan lahayd an yaqsida inuu u qasto oo doono ma'muurka qofka mukalafkaa ah, ilaa tarki ma shay inuu ka taga inuu doono yaclam uu og yahay annahu asagu saahin inuu hilmaansan yahay fiihi dhexdiisa wey wuxuu asagu hilmaansan yahay oo og yahay inuuba hilmaansan yahay inuu iska daayo yaa meesha ka soo micdaadi taasuna sax maaho waxaabaad og tahay inaad hilmaansantay oodan garanaynin seed u dhahaysaa waan ka tegayaa maba ogidi waxaadan ogeyn maad ka tegi kartaa horta waa su-aale wax aadan ogeyn oodan garanaynin kama tegi kartid waxaad ka tegi kartaa oo iska ilaalin kartaa waxaad og tahay Ah, waxaad og tahay qofka haddii la laa tatakalam fii salaatika haddii la yihah warka waa cad yahay wey waa nahyi bannaanku yaalla xal oraa salaadaada ha ku hadli laakiin markaad tira adigoo ishilmaansan salaadaada ha ku hadli hadda markaan ishilmaansanahay waxbaba ma ogiba waxaan ogahayba maba jiraba waxaan samaynayo wax iga dhacayo ma garanahayo alaa tara miyada arka anhu low iila haddii anagu qofka ma'muurka low qiila lahu haddii lagu yidhaahdo laa tatakalam ha hadli fii salaatika salaadaada ku hadli walxaal anta adigu saahin aad isilmaansan tahay ha ku hadli hadii la yihadoilmaansan ha hadli haddii la yidhaahdo lawajaba waxa waajib ahaan lahayd an yaqsida inuu u qasto oo doono ilaa tarki ma shay inuu ka tago iska daayo yaclam uu og yahay annahu asagu qofka mamuurka iyo mukalafku saahin inuu hilmaansanya fiid xisaw shay uba og yahay inuu hilmaansan yahay inuu isaga tago inuu u qasya ka dhalanay taasuna waa mustaxiil wax dhacaysana ma hayo wa cilmuhu buu ku yidhi sheekhu sii caddeeye wuxuu ku wa cilmuhu ogaanshadiisa uu og yaho la socdo biannahu asagu saahin inuuba wax hilmaansan yahay uu is og yahay asagbaa wuxuu og yahay cilmi yaqiina ku hayaa he inuu wax hilmaansan yahay oo qaflo ku jiro oo hadalkan taleefonkan uu ku hadlayo salaad baan ku jiraaba uu qalbigiisiiba tegeyba ismaba ogaba ismaba ogaba oo cilmigu ogaanshadiisa uu is og yahay oo garanhayo biannahu asagu saahin inuu silmaansan yahay yamnacu wuxuu diidahaya ooba ka hor imaanayaa kownahu ahaanshadiisa uu yahay saahin iyo ka hor imaanaya marba haddaad wax og tahay ood cilmi u leedahay masaahi baa ta maya saahi ma tidu qofka saahiga waa qofkan waxba ogeyn wuxuu ku hadlayanaan ogeyn wax ka soo baxayn wuxuu samaynayaan ogeyn marka waa cilmigu inuu cilmi leeyo aqoon u leeyahay bأnhu saahin inuu hilmaansan yahay oo inuu salaad ku jira tusaalhaan uu hilmaansan yahay ymnac wuxuu diidaya kownahu ahaanshadiisa saahin inuu hilmaansan yahay uu yahay bay diidaysaa isma waafaqayaan suurtagalma fabaطla waa buray weeye baaطil bay noqota khitaabu in lagula hadlo weeye calىa haadihi صifati sifadan ayada oo saahiga xaaladda uu saahiga yahay hilmaansan qafladu ku jirto in lala hadlo oo la yihaahdo salaadaha ku hadli markaad ishilmaansan tahay markaad ishilmaansan tahay ee waalidka ha caasiin markaad isilmaansan tahay soonka bee waxaa cabi in la yihaahdo <laughs> maantana qof ilmaansan qaafila lala hadlo sifada noocaas in qofka lagula hadlo lagula khitaabo amar la siiyo nahyi la siiyo waa baail mana dhacaysa waana saxwad saxwey laakiin taa macnaheedu maaha inaan weligeed lala khitaabayn markuu hadhow wixii soo garto tusaale ahaan salaad buuba ka tegeyba salaaddii duhur maanta maba u tukanba wuuba hilmaamayba soo hadalaya wax ugu jirayba salaaddii masaajidii adinba ma maqal makarofoonada korontada maqnaydba uu iska joogo arka hadhow arka casirkii baa la adima sal su yii war salad duhur ma gasha saala duhurki war waa casar su yiri casar goormaan duhur tukan magaalada korontoo ka tagta mikrofonada aduguna midhaafadle kudurig baa ku jirte duhur waa tegey baa ley qofkaa asaga marka waa saahi weeye waana hayru aasim weeye aasim dembi male laakiin marka uu xusuusto maxaa la rabaa hunaa yatacalaqu calayhi اkhitaab markaasaa laga rabaa salaaddu in la yimaado weysayso deg deg salaaddu la yimaado lannu marka muxuu ku jira ma nasiya salaatae aw naama canha falyusala idaa dakarhaw markaas halkaas baabkaa kaluu gelaya ayb eh, macnaheedu maaha weligiis hadduu xilmaansan yahay wixii hilmaan uga tegey lagama rabo macnaheedu ma ah aaim muusan ahayn oo marfuuculqan dembigii maa laga kor qaaday maahane laakiin wixii waajibaada oo ilaahay kuu diro saa ku hilmaanto waa lagaa rabaa xuquuq bini aadan haddaad samayso ood khalad aad ku samaysay qof alaabuu leeyahay baad isticmaasha waxaadna isu haysta inaad adugu leedahay qof raashuu leeyahay baad cunta inaad adugu leedahay isu qabtaa qof biyo uu leeyahay baad cabta inaad adugu leedahay isu qabtaa waxa noocaasa kaba qof leeya baad qaata inaad u leeso wax alla wixii noocaasa xuquuqa markaad xusuusato waa lagaa dayn dhabanaya waan lagaa rabaa laakiin aasi maahay dembina mid wax dhibi mada xalidhali baa tahay ayb faslun taa marka waa qofka saahiga iyo qofkii naasiga ahaa halkaas wadaadka uga tegey oo ah qofka naasiga iyo qofka saahiga ah waxa weeye khiaab lagu wajihi maayo wax khiaaba oo lagu wajahaya malew laakiin la soc waa saan sheegnay la soc waxyaalihii um, uu geysto oo mutlifaada isagoo wax isilmaansan hadduu wax geeyo isagoo naasi hadduu wax sameeyo waxaa weye xuquuqda waa laga rabaa la soc xuquuqda waa laga rabaa ah, xuquuqda waa laga rabaa waana laga dayn dhibanaya laakiin canaan iyo cambaareen iyo dembi buusan lahayn weligaa hawlaha isku qaldi faslun wuxuu yihi wakadaalika kaa waxaa la mid a ah oo laa yajuusu usan banaaneyn kadalika ka waxaa lamid ah, laa yajuusu ma banaana khitaabu naas naa'im qofka hurda in asna lala hadlo ma banaano qof hurda in la yidhaha hebelow islaantaada ha furi markaad hurudo hebelow may maqlaysaa markaad hurudo e raashinka ha cuni hebelow markaad hurdo may maqlaysaa islaanta ha furi ah, hurdaaya <laughs> qof hurda maxaa lagala hadlaya qof hurd wa lagala hadlo ma jirto laa yajuus ma banaana khitaabu naa'im qofka hurda in lala hadlo oo khitaab amar la siiyo salaa tuko soon samee waaa samee waa hau dhowaan in la yihaahdo ma banaana macquulna maa walilmajnuun midka waalan qof waalan in asna lala hadlo oo l waaa samee waxaa samayne asagana ma dhacayso wala sakraan midka sarqaansan oo iska marqaansan oo iska qayilahayo indha cidka u taagahaya asagana buu ku yiri ayib jaadku jaadku asag saraan ma gaarsana jaadku asag saraan ma gaar marka qaarkood qof qof inu la gaaro waa laga sida caamkaan ka hadlayna laakiin qof qof inuu u dhacdo waa macquulu waa macquulu ayib waxay uga hadleen waxay weydiiyeen baan u malaynaya sheekh boqorsoon raxmatullahi caleyh yaa waxay weydiiyeen nin eh, suuqa yilahayay yuu musqusha aada markaasuu wuxuu soo saartay macawistiisii buu wuxuu soo saartay garabka raggii la qayilahaya qolka ku jiray guriga iyo soona musqusha bananka ku taalla macawistii garabka soo saartay waa soona waa macawisti garabka ku wata raggii qayilahayo oo meeshan buu sigaarka buufinahaya iyo u yimi macawistina garabka u saaranta hadda la soo waa qaawan markaasuu yidhi kikohi yanaanin kikohi yanaanin macnaha kiko waa macawista waa sooxiliga lagu yihahda waa kenya meeshu marka waxay kikohi yanaanin war macawistan yaa iskale buy garabka u saaranta marka kikohi yanaanin kaa soconaysa qofka noocaasa ka war Ah, marka mar xaalad noocaasa inuu la gaaro waa laga yaaba laakiin sida aadiga wadaad saaxiibaa nahay soo arkay shee maxamed amiin la yihahdo xafidullah wuxuu iga sheegay asagan meelahan xundur imiya faydho mid saas kula qayilahaya yaa intuu gurigii ka tegey oo bannaan ka baxay yuu soo kaadidi yuu saa u soo wareego soo laabtayo markaasuu xeeda u soo wareegayo guriga laftiisu haddana iriddu uga soo noqday meel fariistu xooga fiir guriga laftiisu iriddu uga soo noqday markaasuu ayr meesha gogashii iyo meesha ku qayilahay lafteedu ku kaleetiyey barti ku kaleetinaayo weliba dad ay qaraaban yihiin oo isku xid leeyihiin oo gabdho inamaa jooga meesha ku kaleeti ah, go-aan buu wuxuu ku gaaray bay jaad mar dambe inuusan cunin habeenkaasu iska mamnuuca ma fashilma balaayaa dhacday mo reerna usoo shukaansi tagtay oo meesha nin balaa iska dhegeyso qayilayso inay libacsadad lahay haddaad meesha goosh ku kaadiday muu kala tegooye ah, jaadku marka waa wax noocaas wax qariban wax qariban waxaad soomaalida laga celin laaya wax noocaas wax liita wey quutu awliyaa baa la yidhahda xaggooda haddaa kitaabada ku akhrin jiray iyo waxaasoo kuwa kale waa roonyihin laakiin sakraanka ayaa dood badande ka taagantaha qofka sakraanka ayaa dood badan sakraanka de qaybuu leeyahay wey oo qaybaha laga hadlana waxaa ka mida ah sakraanku inuusan asagu sukrigan uusan sabab iyo wax shaqaa ku lahayn iyo waxaa loo kala qaadaa mararka qaarkood inuu asagu sabab ku leeyahay hadduusan asagu sabab ku lahayn oo dhakhtar uu kuu siiyo daawo ku suuxinaysa hadduu dhakhtar ku siiyo wixii aad ku hadashay inay macfi tahay hada huwa saxiix wey لأnه wax adug sababa ood ku leedahay ma jiro ama wax adugu aadan ogeyn inuu yo kooko iyo caano iyo cabitaan aad u qabtoodo oo adoo saahiyoon isilmaansan yaad cabta kabacdina waad ku sarqaan xeel nocaas marka wax adug sabab aad ku leedahay marka wix noocaas kaaga yimaada oo hadal kaaga dhaco wax ma cafi wood laakiin haddi saas saxiix haddii laakiin adugu aad sabab u tahay adaa khamradii ka soo cabay waxaan adaa cabay daraagaad cabtay daawad cabtay waadna ku sarqaantay sukribaad hawshaa wax alle wixii kaaga yimaada waa lagu qabanaya dembinaadna tahay mujrim baa tahay mujrim baa tahay sakraanka marka hadduu wax furo iyo maxaa xal ah wadaadadu isku hayaan hadduu wax furo wadaadda waxay dhahan waa loo qabanaya horta wax alle wixii dee xukmul wadci ku tacalluqay hadduu qof dilo hadduu qof jabiyo hadduu qof dilo ka war qof buu dila madaxa ku dhufto waa la qisaasanaya la dhihi maayo qofkaan sakraan buu ahaaye hala iska daya loo oran maayo waa la dilinaya waa la qisaasanaya alaab qof leeyahay hadduu jabiyo hadduu ku istaago hadduu cuno waxaasoo dhan waa laga dayn dhabanahayaawo wax alle wixii xukmul wadci la oran jiray oo sabab ku imaan jiray oo dhan waa qabanahayaawo qabanaya taas waaba waa in la fahmo alaaqa ka waran alaaqa waxay le hadduu islaantiisa furo oo is yiraahdo waa iga furan tahay asagana waxay dhn waa loo qabanahaya oo maxaa dhacay lanna waxay dhaheen haadaa sabab xukun wadciya wey xukun wadciya wey mar haddii sababkii lagaa helay oo alaaq afkaaga uu ka soo baxay wujida musababu oo furninkii waa la helay wey taa marka waxay dhaheen ma aha min baabi takliife wa min baabi khiطaab اlwadci shuqulna isma lehu ku shugunayso marka khilaafka xooggale ku jira khilaafka xooggale ayaa ku jira wey wadaadana way socodsiiyaan alaaqiisa wadaadana waa diidaan hadu gaalooba ka war saan saasuu nebiga caayay ilaahay buu caayay shareecadu caayay gaal baan ahay saacaddaa laga bilaaba masiixi baan ahay hawla noocaasa ayuu daldalay wey maxaa xal ah boos maxaa la samaynahaya qole waxay dhaheen markaasaa la qisaas baa la qabanahayaa oo riddo lagu xukumayaa qolna waxaan leenahay maya u kaadina intaan geed ku xiranno yaan markuu miirkanaan leen waryaa hadaayato saasaad sam saasaad samayse wey ma toobad keenaysaa mise haddan madax kugu dhufana haddii warniyo waa toobad keenayo cabaad isku kaadsho waan sii dayna wa len mar damba hau noqon shaagugeyna xogaa baan garaacayna idbinayna tacsiirana sii dayna qolan waxay dhaheen ma jirto waa hadduu asagu sabab u ah waxaan intuu khamre iyo kibirka u cabay oo saa ku waxeeyo diinta ku cayo ilahay rasuulkiisa ku cayo oo rasuulka ku cayo waa la xad baa laga fulinayo uu hurdoobayo ama ku gaaloobaba marka warkiisu waa iska badan yahay warkiisu waa iska badan yahay hadda gaalowga hadda ooda soo jabsaday ooda ooda maalmaha waxaad moodaa qolada soomaalidu <laughs> maalmahan gaalnimadii iyo magaciisigii weliba qoladii hadda baarlamaanka maalmahan waxa ka socda aad baan ula yaaba hadda toddobiyo toban kusho mar baa arkahaya mar maalin qowm luudka waxaad ka niqaashahayeen waxaa kaloo la keenay naag baa baarlamanka inta tadmiidba waxay tiri qodobadan ay ku qoran yahay meel walba ku qoran yahay baarlamaanka ku qoran yahay qofka shaqada qabanaya waa inuu noqdo qof soomaaliya oo muslim ah waxta muslimadan laga saaro waxaa muslimiin uga daba ordaysaan inaad dhegeysteen baan u malaynaya waxay ta war muslimadaan meesha ad kula ordaysaan soomaalimadaa ka muhiimsane muslimaan meesha laga tuuro kabacdi waxaan dhahaynaa xilkan waxaa qaban kara qof kastoo soomaaliya bas laakiin islaamkan aga ordahaya laga joojiya islamka amagula ordaysaan waxaan u malaynaya meelaa loo saqinaya <laughs> meelaa loo socdaaye oo la arki doono meesha loo socdo meesha loo socdo ayb waxaa tiraaso waa ay qola dhaheen eh, eh, baan la yaabahaya oonan de xaqiiqe aan lakotar ku teenahay yaad mooda hadda inay muuqato walcilmu cinda allah waxay dhaheen waagaas qolaa soomaliya waxay tihi baarlamaanka soomaaliya waxaa ku jira toddobaatan iyo dhowr qof dad toddobaatan ka badan oo kristan xaqiiqo ma hayno annagu wax xaqiiqan wax ku dhisno dad warka yiri bay ahayd dad soomaaliya oo qurba jooga aya iyo kuwa dhulka jooga waddanka joogababa waxay dhaheen toddobaatan qof wax ka badan baa baarlamaankan hadda baarlamanka hadda guud ahaan waa imisa saddex boqol iyo xoogaa miya Ah, toddobaatan qof bay dheheen cristbaa ku jirta baarlamaanka dadku marka madaxa la wada taagay hadda lama haye meeye wax wa lagu dhisa lama haye mowta xaqaaiqna lama keenin hadda laakiin waxaad moodaa hadda inay wa moodaa waba fidhaamayaan hadda inay wax fidhaamayaan baad moodaa walcilmu cind allah ayib aan ka socono لأنه maxaa yeelay buu yihi oon kuwan logula hadlaynin naa'imka iyo majnuunka iyo sakraanka لأnnahu low jaasa hadday banaanaato khitaabuhum in lala hadlo oo hadal loo jeediyo oo wax la faro waxna laga reebo maca zawaali caqli caqligiina uu zuulay ila qofkan markii lala hadlaayo waa inuu caqligiisu waa inuu jiro an yakuuna baaliqan he caqilan ba caqligii hadda waa suulay wey lannahu lowjaasa hadday banaanaato lan amar shan lowjaasa hadday banaato khitaabu in kuwaan lala hadlo maca khiaab اbahimati xoolaha mayeeraanka in lala hadlo oolaha in lala hadlo iyo wطiflu ilmaha in lala hadlo weeye oo filmahdi dharabta ku jira ilmaha dhabta iyo dharabta ku jiro oo meesha hooyadii ku umushay saaranoo dhabta lagu hayo meesha ilmaha markay islaanta umushay ay ilmaha ugu talagasho saan loo dhigo ilmaha ku jira in lala hadlo oo de war hebelow bal iska waran maanta caana ma cabtay maxaad dareemaysa xala se u seexatay in la yihaahdo geeli ariga in lala hadlo la yihahyo maanta ma oomanta maanta caws fiican ma daad hawshaas ka soo bixi lahaydi hawshaasuna hawl saxa maayo wahaada laa yaquulu axadun qof hadda hawsha kaa dhahayana ma jiro qof dhahaya ilmaha yarka ha lala hadlo ama xoolaha ha lala hadlo allahuma nebi inuu yahay eh, ilaahay oo dee asagu hawshaas ilaahay usoo diray oo asagoo hawlaha la hadlahaye ma ogiye hawl gooni ay tahay ma ogiye <laughs> waxaa weeye cid kaleo geli kartaa ma ay jirto weeye hawshu hadday hawl waxyi hawl hadday tahay karaamaa sida jurayj oo kale aad tiraahdo yaa ghulaam ah, wiilkiiow ah, yaa ghulaam mana abuuka ah, yaa ghulaam mana abuuka xadiikaas qisada ayada munaasaba wadaaddaa waxay u daliilsadeen jurayj wuxuu yihaydee wiilku wuxuu ku yidhi man abuuka taa waxaa laga qaadanayaabay dee ilmaha wacalka oo meherka ku dhalan ninkii meher la-aanta ku dhalay in la dhahayo waa aabihiis marka meesha wax laga dhalaaliy ma garateen laakin miyaa fahanteen <laughs> jurayj muxuu yihi wiilku muxuu ku yihi man abuuka wey markaasuu raaci lhanam midka ariga raaco qowsaarka weeye wiilkina mxuu ku jawaabay aabbahay waxa weeye midka ariga raaca qowsaarka ila jurayj asaga inta loo yimid oo masaajidkiisii iyo mawlciisiiyo soomacadiisii la kala tuuray iyo naagtiina ku been abuuratay iyo waxay tihi ninkaana wadaadka meesha ku jira iga dhalay soo maahayn kabacdi wiilkii buu yidhi keena wiilkiiuu kalida ka taabtay wuxuu yidhi yaa khulaam man abuuka or aabbaha sheeg buy hooyada ku weydey kabacdina muxuu yidhi abi waxa weeye raac alhanam buy marka jurayj wuxuu isticmaaloo yidhi aabbahaa waa kee laftigaasu isticmaal cunugiina wuxuu ku jawaabay weeye waa midka ariga raaca hunaa marka jawaabtii su-aashu waa iswaafaqeen waxaa ka soo booday ilmaha ninku uu ku dhalo mehir la'aanta huwa abiihi w fuqahadu qabka wa dhawaalina ma gardeen man badan baan inii sheegay fuqahadu ma aha dad iska hurda dad aad u caqli badan wey mesha wax ka fiirinahayaan waad kane bayla ayb marka qof noocaas hadda waxaan ku keenay qof noocaaso dee inuu yidhaahdo waa meesheeda weeye qof noocaaso inuu yihahdo meeshaad meesheeda weeye oo ilmo yaro dharabta ku hadla lakin sida caadiga waxa weye ma aha weeye xoolo iyo in lala hadlo iyo ilmo noocaas in lala hadlo hawl ayadu maxaa le dhacaysaa ama caadi ah ma aha weye waa hawl khaariqulcaada ah oo mucjizaaw marka kuwa ayagaana in lagula hadlo waxyaalahan laakiin khitaabka qofka naaimkaa ah. qof naaim hadda hadduu qof intaasa ugu galgasho uu dilo islaam baa ilmo ay dhashay intay saa ugu galgalatay hurdo weyn bay ilmihii sanka afka ka saarta ama gacan bay ka saartay ilmihii baa dhintay iyadoo ay dhashay ma laga diya dhabanaya hawa laga diya dhabahayo hooyadii dhashay diyadii baa laga qaadaya lacagtii keen baa laleeyahy ilmaa ilmaa naga dishay islaanta isnaa ree hebel ahayd cunugaa naga dishay keena ilmihii <laughs> lacag kala qaraya warkaad garatay qof almuhim qof hurdaa hadduu waxgeysto oo jebiyo oo sameeyo waa laga magdhabanhayaa majnuun sidoo kale wey hawlahaas hawsha khiaabka wadciga ku tacaluqda shuqulkuna baabka lo khiaab alwadci waxaad u yahay waa lagu tacaluqa waa lagu dhegahyaa laakiin maxaa marfuucu lqalam dembigii iyo hawlaha wax laga hadlaayo waa inay la socotaan iyo khitaab in loo jeediyo oo liya waxaa samey waxaan ha samey wax laga hadlaya ama axkaam alwadciya ayada waa laga rabaa ha ku qaldanin hawsha ayada axkaam alwadciya waa laga rabaa ayada ha ku qaldanin faslu wuxuu yidhi waama almukrahu midka la ikraahay soo ma ah hadda waxaan soo marnay saahigii kii qafladu ku dhacday iyo naasigii waan soo marnay waxaan soo marnay naa'imkii iyo majnuunkii iyo sakraankii baan soo marnay ayb marka waxay noqonaya shan bay isku noqonaya soo maha shan bay isku noqonaya haddii lasii badiyo bahiimada iyo طifliga inaan lala hadlayno ayagana kusii dar lakin <laughs> hadda ujeeddada waxaa weeye waa saahiga iyo naasiga naa'imka iyo majnuunka iyo sakraanka shan ayb waxaad ku dartaa mukra asaga ka war mukra qofka la dirqiyey oo la qasbay oo la sanduleeyey asaga khitaab mma qabanaya takliif ma qabanaya ma lala hadlaya waxaa samay waxaa samayn asaga shareecadu ma la hadlaysa wa ama almukrahu bifatxi eh, raawey mukri waa kii wax dirqinaya ismi faacil mid hadday ra aad kasirso mukra haddaa latana waa kii eh, wax dirqinayo waa kii dirqinayo dirqinayo ayb waxaa la yiraahdaa ii sheeg shala miyahay shala waxyaalaad la yaabaysaa wadaad shala khudba jumco akrinahaya baan dhegaysanaya wuxuu wadaadkaasu akhriyey show wax aan isla ugu yaraan sheego konton ficil mafcuul konton mafcuul buu wax ku dhow ba akhriyay ficilkii buu sheegayaa faacilkiina meeshu ka xadban yahay ka xadfan yahay mafcuulkii buu maxaa laga godayaa ah. hawl adee qiso fiican ah oo heer sare ah oo iimaan iyo islaanima ku jirto heer sare ah laakiin u fiican xoogaa cidhaabta ajruun in laga toosiiyo ya muu noo akriyo heer sare ah oo aad u fiican jazahu allah khayr lakin maxay mushkila ka dhacdantaan ajruun baa u gambiyey waaas marka w maay soo baxayan mataqaanaa waaso wa kale soo baxayaan marka shaygii meeshii nasbisanayd la godo oo la kordhigo oo la waxeeyo waxay noqonaysaa he tola iyo ajrumiga u sax intaa bas ninkaas muxuu baahaya ta dhowrka laga taabto fiican yeer saro wey laakiin xoogaa wax yar nacla kuwal ajrumiga <laughs> ajrumiga maali qac ka sii wey hosha waa fiican tahay honas waa loo baahan yahy qalbiga lagu dhaqdhaqaajiyo iimaanka iyo islaamka sax wey waa in laga hadlo laakiin maxay u baahan tahay ilmigu ayo wa isku iran yahay ilmigu waa isku iran yahay ilmigu ma aha shay cilmiga meel iska yaala usul fiqi baan baranahaya eh, nax baan baranahaya tafsiir baan baranahaya xadiis baan baranahaya taariikh baan baranahaya khudbana maaha hawshaa maaha cilmigu waxa weeye waa shay waaxido mid mid ka maarmayaan ma jiro mid mid ka mara mid walba wuxuu rabaa in kan kalu dhammaystirahaya kaas kalu wanaagiisa muujinahaya kaa kalu quruxiisa muujinahaya muujinahaya hadda waxaan ku geenaa almukrah mukrah waa macnaha waa ismu ismu ismu mafcuul waa kii la dirqiyey mukrina waa kii wax dirqiya wey wa ama almukra kii la dirqiyey soo maaha fayaصxu waa asaxaya dukhuulu gelitaankiisa uu galo fi اlkhitaabi hadalka lala hadlayo hadalka muxuu yahay ifcal walaa tafcal hadalku waa kaas lagu sheegaya ifcal oo laba derajo ah maxay tahy labada derajo maxay tahy jamaaca labada derajo ifcal wata maxay tahy waajibkii manduubki jazakum اllahu khayr haye laa tafcalna nahiyigii taxriimkii iyo iyo karaahadii wey marka taa wey khitaabka un laga hadlayo ama اmukrah fayasx waxaa asaxaysa dukuulu inuu galo fi اlkhiطaabi hadalka inuu galo oo eh, amarkii iyo nahyigii ah iyo wtakliifi in la mashaqeeyo oo takliif iyo mas-uuliyad la saaro qoortiisa mas-uuliyad in la saaro takliif in qoortiisa mas-uuliyad la saaro oo la takliifiyo la mashaqeeyo taasaa waa asaxaysaa buu ku yiri waa asaxaysaa ayb mukraha Eh, wadaadadu waxay ku sheegeen maalin horan waa ishaaree qofka mukraha axkaamta ku tacalluqda wadaadada qaar ba waxay sheegeen inay tahay aysan habboonayn qofka faqiiha oo axkaamta baranahaya ama fiqiga baranaya inuu jaahil ka noqdo ay aad wax u liita ay tahay mukraha axkaam badan oo aad u badan oo carakawa ayo alikhwa ayaa ku tacalluqda axkaam mukraha marka hala daraaseeyo oo hala fiiriyo ayib aad badan haddaad arkaysa wax yar buu dadka ishaaraya dee baabkana loogama hadlaya hadda mutakliifkan baa laga hadlaya laakiin axkaamtii howlaha quseeya waxaa la qof si gooniya inuu u fiiriyo ayaa la rabaa almuhim ikrah waa la qaybiya ira marka kood wa loo qaybiya ikrah muljia ah iyo ikrah hayru muljiah loo qaybiya ikrah eh, hayru muljia ah maxaa weeye waa ikrah mulji aan ku hormar saa iska dhigay ikrah muljia ah maxaa weeye waa in adigoo dhan intaan ku qabanno adoo halkaan fadhiya intaan afar shan kugu qabanno aan saa kuu tuurno kabacdi nin baad ku dhacdo madaxa mid kaga dhacdo mid baad lugta kusii dhufatay oo mid baa markaas midaad il ka iyo midaad il jebiso iyo midaad qoorta ka jebisa ay noqdeen mar haddii adugu aad tahay dhagax la isticmaalay ikraah mulji a loo yaqaanaa waxaa weye wax alla wax meesha ka dhacay ciddii ku tuurtay baa loo haystaa adiguna waxaa tahay dhagax la tuuray iyo ul tuuray baa tahay taa waa bitifaaq xagga ayada isaga tuur ikraah mulji haddaad tahay wax adiga lagu haystay wax meesha ka jiro itifaaq ciiddaa ka badan bay soo rareen subki iyo aamidi iyo ibnu kaiir iyo ibnu rajab iyo ijmac ciiddaa ka badan bay wadaadadu saa loo daldalaaba mar haddaad tahay adugu lagu isticmaalo oo inta saa lagu qabto tusaalahaan dabaq lagaa soo turay ama derbiga adoo dul fadhiya ayaa nisaa kuusoo tuura nin hoostaada taagnaa ayaad madax kaga dhacday bash waaba dhintayba wadnaha waad kaga dhacday waaba dhintay kow buu yidhi hataa aniga nin anoo meeshaan saaran guriga sancaysanaya yaa nin wuxuu wey buu ituuray anuu marka dhagax la tuuray ma marka ninkii ituuray yaa la haystaa ama inta lagu qabtay baa xoog meesha lagaaga tuuray dabaq baa inta laga soo saa lagaaga soo tuuray qof hoosta marayd ku dhacday Ah, adiga waa badbaadi lakin asaga waa dhintay maxaa ala ah as qofkaa dhintay asagaasaa loo qisaasaya oo loo qabsanaya saa loo qabsanaya taa marka haddaad mulji haddaad tahay waxba laguma hayr mulji maxaa weeye khayr mulji waxa istiqyaar baad leedahay waxaa lagu yidhi hawsha haddaadan samayn waa ku dilaynaa tooreydan hoo tooreydan hoo qore aa kaa ah madaxa lagaa saaray tooreydan hoo waxaa lagu yidhi ninkan bire tooreyda ku dhufo nin kaloo midhaa meesha ku xiran haddii la rabo yaa waxa lagu yidhi ninkan bire baa lagu yidhi adiga marka hadda toorey dhegdhegaysaad haysataa oo welcwelcelen waxaad awoodaa inaad diiddo oo lagu dilo waxaad kaloo awoodaa inaad ninkaa ku dhaqaado tooreyda mariso soo weli wax kuma furna ku furan istiqaar baa weli kuu furan istiqaar baa kuu furan sidaa daraaddeed ba haddaad qofkaa disho muslimka oo macsuumu demiga ah haddaad disho lagu qisaasanaya waxaa kaloo u baahan in la kala saaro waxay leeyihiin fuqahadu markay iswaafaqaan daaci mukri iyo daaci islaam markay iswaafaqaan lafteeda waa la kala saaraya daaci mukri nin baa wuxuu kugu iraahay salaadda inaad tukato ama nin baa wuxuu kugu iraahay nin gaala wuxuu ku iraahay inuu islaamo qof muslima nin gaala inta xabad madaxa ka saaray buu yidhi ashahaado adin kale waa kaa dusaysaa hunaa waxay leeyihin waxaa iswaafaqay qofkan gaalka oo hadda xabadda madax qoriga laga saaray waxa waa mukalaf waana asaxaya islaamkiisu sababtu maxay tahay waxaa iswaafaqay qofka wax qasbahaya wuxuu rabo oo muxuu ah, rabaa inaad islaamtu rabaa sooma gaalkun islaamuu rabaa iyo islaamku wuxuu rabay oo muxuu islaamku muxuu kaa rabay inaad islaamto huna waxay dhaheen waa heer sare tawaafaqay daaci lmukrih he wa daaci lislam islaamku wuxuu doonahayey iyo midka kudirqan waxay doonaya mar hadday iswaafaqaan heer sare wey hore loo soconaya sidaa daraaddeed waxaa weeye islaamka wuu asaxaya haddii salaad lagu mid taariku salaada oon tukano iska qayilahaya yaa la wartuko si war naga taga salaada maydinkaa nugula lilala wuye nin baa inta basoolo soo baxay biyo haddaadan tukan kaa dhex dusaysaa warikaagi weysu la booday biyihii waxeeyey allahu akbar buy salaadan ma asaxaysa mise ma asaxayso tasix limaada waxaa iswaafaqay daaci lmukri iyo daaci lislam islam wuxuu rabow hadi salaa waa heer sarawo waxaan len horay salaada u soco isaga ajar ma laga siinaya alcilmu cind allah in laga siinaya in kale waa dood baa ka taagan laakiin takliifku ma dhacaya ha takliifku waa dhacaya salaad takliif salaadan oo laga rabaa ma jirto wey cilmihi hore waa iska jiraaye aan ka socdo haddii eh, la yihaa islaantaada fur haddaadan furin شhan xabood baa kaa dhexbaxaysa hataa had aq mu leeyay inuu furay in rabu samayn karaa ah, hadduu yiha midaan soo ma aha si adag bay igu soo gasho meesha iga taalla anaa oga ballanka ilaahay inaanan furayn hadduu yiha xabood iga dhex disto <laughs> waxa weeye isqeer buu leeyahay ah, weli waxbaa u fudan imaa imaa laba farood baa u taagan w laga codsaday inuu sameeyo inuu diido istiqaar weyn marka takliifka saas ku qabanaya saas ku qabanaya saas ku yiri sheekhu fayasx dukhulu fi alkhitaab hadal in lala hadlo waa asaxaysaa wariyaa waxaan dil qofkan dil ama waa asaxaysaa iyo wa in la takliifiyo hadalka hadda uu hoos ku qabtay muxashig oo yidhi bicayni mukrahi calayh shaygii lagu igraahay laftiisii aw binaqiidihi labadaba mukalaf ku noqonaya shaygii laguu igraahay oo tusaale ahaan lagu yiri war qofkan dil wiil waa shay laguu igraahay mukrah calayh waa shay laguu igraahay naqiidkiisu maxaa weeye waa inaad ka tagtoo diiddo oo adiga lagu dilo markaas labadaba mukrah maxaa la yidhaahdaa mukalaf baad ku tahay mukhaatabaadna ku tahay hada waa saxiix lakin muctasilada diidan muctasilada diidana waxay leeyihin may ma jirto muctasilada diidan almuhim jamaahiiru ahlilcilmi waxay jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan jamhuurtu waxay qabaan inay asaxayso hadalkan shiraasu meesha ku inuu sax yahay oo qofka eh, eh, mukraha oo khayru mulja ah inuu mukلف yahay lamana hadlaya khiطaabka in hadal loo jeedina asaxayso takliifkuna asaxaya hadan saxiix wey lakin khilaafka muctazile mutakalimiintu ay qabaan waa kana wixii qaalat اmuctazilatu waxay tihi laa yaصixu ma asaxaya dukuuluhu inuu galo taxta takliifi takliif inuu galo takliif hoosti inuu galo oo dadka la takliifinaayo oo laleeyahy ifcal walaa tafcal bu ku jiraa qorina waa lagu hayaa laa tasix bay dhn hawshaa ma dhacaysay dhn hawl macquulana ma aha bay dheheen ay hawshaa hawl dhacaysa maaha bicayni mukrah calayhi bay dhheen duuna naqiiq ma jeedid duuna naqiiq naqiidka maya bay dhaheen naqiidka maya laakiin mukrah calayhi falkhilaafu baynana wa fima ida tawaafaqa daaci ikrah daaci islaam kalikrah calaa qatli kaafir nin baa wuxuu kugu dirqiyey muxuu ku yihi qorinta madaxa kaa saaray biyo ninkaan dil ninkuna waa gaal islaamku muxuu rabaa horta ninkan wax khasbaaya muxuu rabaa ninkan in la dilo soo ma aha islaamkuna muxuu rabaa gaalkan meesha ku xihan hee in la diluu rabaa gaal meel ku xihan ama meeshaan taagan oo feeroweyn oon dee cahdina haysan ammaanna haysan waana rabaa in la dilo oo muxaarib ah ile gaalka dhigiisu ku badbaadayaa baa leeya ima alislaam wa ima alammaan in islaam aad iimaan lagaa helo oo laa ilaah markaad tirahdo dhigaagu xaaraan buu noqonaya in lagu taabto ammaan inay kusiiyaan muslimiintu ammaan inay kusiiyaan ammaan lagu siiyo labaas xaraan ku noqonaya ayib ammaanku dee dimyadii baa ka mida mucaahadadii baa ka mida howlahaasoo dhan ayaa ka mida ayib Eh, laakiin yuu ammaankiisu asaxaya yuu eh, amnigiisu asaxaya yaa mucaahadsu asaxaysaa waxa wey waa hawl daba dheer oo aad u tiro badan eh, hadda waxba hawshaa u bixi maayo marka muctasile waxay dhaheen laa yasixu ma asaxayso mana haboono mana hagaagayso dukuuluhu dukuulu mukrah weeye taxta takliifi takliif hoosti inuu galo oo ifcal laa tafcal inuu galo ma asaxaysa bay dhaheen warkaana ma yeelayno weeye owl asaxaysana ma aha weeye ayib marka waa hayga laguu abaayo hayga laguu abaayo waay ka hadlayaan w ama midka naqiidkiisaa asaga waxay leeyihin ha midka naqiidka ka soo horjeeda haddii lagu yidhi qofkan dil waxaa weeye waxay lehin wax istiqyaar ood leedahay ma jirto takliifna ma lihid laakiin inaad iska dayso waxaa weeye oo naqiidkiisa ha waa mukalafaad ku tahay wuxuu yidhi sheekhu wahada khata'un warkaasa waa khata buu yidhi insaan leeya waa khata mana asaxay oo hadal suubana maa maxaa dhacay liannahu low lam yasix hadduusan asixi lahayn takliifu takliif lmukra hadduusan asixi lahayn limaa shaygii kulifa lagu kalifay lagu kalifay maya cafwan waxaa tahay liannahu wahada khata iyo liannahu maxaa yeelay low lam yasix hadduusan asixin takliifu takliif mukraha weeye lamaa kulifa laguma kalifeen lamaa kulifa laguma kalifeen laguma kalifeen buu ku yidhi tarka alqatli inuu dilkii ka tago maca alikrah isagoo ikraah jirow wuxuu rabaa inuu laasimiyo oo yidhaahdo haddii qofka la qasbayo la dirqinayo la yidhaahdo qof muslim oo macsuumu dami ah dil haddii la yidhaahdo inuu dilo ma banaanta mise ma banaana muctazilo waxay dhaheen ma banaana idan wuxuu yidhi inuu mukalaf yahay waa kuwa caddaatay lannu nahyi baa loo jeedinaya waaa lagu leey war marka lagu dirqinayo lagu qasbahayo hee qof muslima ah ha isku dilin haddaa isku disho maxaa dhacaya adna waa lagu dilaya waa lagu qisaasanaya hunaa ma caddaatay marka nahyi in lagula hadlayo ma caddaatay mise ma caddaan waa caddaatay tusaalahaan waxaa la war hebelow hoy joog qof haddii inta lagugu dirqiyo lagugu qasbo qof muslima dil lagu yihahda ha yeeli baa la yidhi maalintii dambaa dhab la siiyey waa la qabtay waxaa l qofkan qof muslim macsuumu dami waxaa weeye qofkaas khitaabka ma qabanaya muslim iyo nahyiga ma qabanaya mise ma qabanayo qabanaya lima inuu qabanayo waxaa kutusaysa hadduu saa wax ku dilo ee maxaa lagu samaynayaa waa aathim waana la khasaasanaya huna marka waxaa kuu caddaatay inuu yahay mukalaf u yahay baa kuu caddaatay mukhaatabna oo lala hadlaya kuu caddaatay hadduusan mukalaf ahayn mukhaatabna in qofka dilo miyaa wax la dhihi lahaa may waxba lama dhehen marka shidaas uu laasiminaya وهذا خطأ maxaa dhacay لأنه asagu low lam yaصix ama لأنه amar shay low lam yaصix hadduusan asaga takliifo asaga in la takliifiyo oo la mashqaadaysa asacaynin lamaa kulifa laguma kalifeen tarka الqatli inuu dilka ka tago maca الإgraahi marka la dirqinayo marka la dirqinayo la qasbayo inuu dilki ka tago laguma mashaqeeyeen lagumana ha la yihaahdaa lagumana kalifeen wey ولأنه asagu ولأنه asagu qofka mukraha caalimu waa qof wax og wey caalim waa qof cilmi u leh waxa lagu dirqinaya lagu qasbay wuu garanaya inay yihiin wax u banaan inuu ku hadlo ama uu sameeyo ama uusan samayn tusaalahaan waxa lagu dirqinaya aduu qof inuu dilo waa caalim waa og yahay qofkan inuu laleeyahay dil inuu dhiigiisu u banaan yahay inuusan banaanayn wey hadduu muslim yahay wuxuu ogyahay inuusan u banaanayn macsuumu dembi yahay hadduu gaal yahay wuxuu ogyahay inuu banaan yahay wahal majara waa og yahay wey waxa u banaan yahay waxa caalim buu cilmigu u leeyahay wey ayib لأنه فقهadu waxay isku hayaan sideeda oo ikrah markii laga hadlaayo farq bayna الأfعاal والأqwaal inuu yiraa waxaas dheh afkaaga ay ka soo baxdo iyo inuu waxaas samee farqi baa u dhexeeya in lagu yidhaho tusaale ahaan waxaa samee oo gaalnimo ku hadal ama hebel cay oo l hebel waxaa tiraa waa zaani dheh hebel waa zaani dheh baa lagugu dirqiyey iyo in lagu yidhaha isaga laftiisa ka sinaysto oo ficla ah, waa kala duwan tahay haddii lagu yidhaha hebel dheh waa zaani oo lagugu dirqiyo waa zaani baad dhihi wey hadhowna hee waxaa weye tubtubaad leedahay wey adda waa lay dirqiyey laakiin asaga ka sinaysa ka war haddii lagu yidhaho hada ficl wahada qowl soo farqi uma dhexeeyo farqi baa u dhexeeyo waa lagu ogolaya qowlka ah wa haada alficlu xaaraam laguma ogolow liannu zinadu waxaa weeye wax haraysa ama maxaa la ceebteeda iyo xumaanteeda wax haraysa ma aho sidaa daraaddeed in la yidhah qofkan ninkan ka zinay maxaa la yidhahdaa fuul ama zinadaan ku dhac lagu yihahdo maxaa la yidhaahdaa howl haraysa ma aho howl haraysa ma howl u nasal allah aslama alcafi walcaafiya marka aqwaasha hadii lagu yihahdo hadal ugu dirqiyo hebel xoolihiisaan gub hadii la baabuur nin leeyahay waxa lagu yihahdo hadaan gubin oo dab qabadsiin oo baasiin ku shubin oo qabadsiin shacbood baa kaa dhex baxaysa waa ficil waa ficil waa hawl ficilo wey maxaa dhacay marka baabuurka haddaad saa ku gubto yaa loo haystaa wey su-aashu marka guri nin leeyahay baa la yidhi gub dab qabadsii yaa loo haystaa ma hadaa lagu haystaa mise ninka kugu dirqiyay baa loo haystaa rag waxay dhaheen adigaa lagu haystaa limaada liannu naftaadaad ku furanaysaa hada limanfacati naftiga waa maslaxati naftiga guri nin leeyahay baa laguri gub kabacdi waad gubtay waad nooshahay waad nabad qabtaa hadda dembi laguma haysto oo qof xadgudbay oo dad guryo ay leeyihin baawur le gubay ma dembi laguma haysto aakharo laguma haysto oo daalin ma ahayd laakiin maxaa lagaa rabaa xuquuqda iska magdho walaal reertolka inta ku noqotid war guri baan gubay oo naftayda ku furtaye keena lacagtayda gurigi noo dhis soo dhib yar ma aha hada waa saxiixo adoo saxiixo naftaad furatay wax dhiban male laakiin gurigu noo dhisbaa lagu leeyahay warka laba hawloon shuqul isku lahayn labada shuqul marka afcaasha iyo aqwaasha qaabka loo kala duwaya axkaamta ku jirta dood badan baa ku jirta ilaa ay wadaada dhaheen waxa weye alikraah yadkhul fi alaqwaal walaa yadkhul fi alafcaal wadaada halkaa la soo istaagay hawshaana sax maaho hawshaas sax maaho hawshaas sax maaho aan ka socono wixii wali annahu waan ku keena caalim waa og yahay weeye waa garan cilmi buu leeyahay qof cilmi leh qaasidun لأنه ah, cاalimu waxbuu garanaya waa laga doonaya garanaya qaasid wuu u weeye ilaa maa yafcaluhu wuuu samayn wa waa doonahaya waxaan u marka leeyahay qofkan dil waa qaasidun tooraydu la aadaya xabaduu la aadaya dhagax buu la aadaya baasini dabbuu la aadaya waa qaasid wey laakiin qofka waalan iyo qofka naasigaa ah iyo qofka hilmaansan iyo ayagu maqaasidba maya qaasid ma ah qofka markuu kaafilayso waxba garanaynin qaasid ma aha sid ma aha si maaa la ma doonayo markuu hurdo oo gacantiisa agga u fidiyo lugtiisa agga u fidiyo ama intuuba istaagaba isagoo hurda sida dadka qaarkood ka dhacdo wuuba iska tegeyba albaabkuu ka baxayba markaasuu waxbuu kusii istaago qofku kusi istaago alaabbuu jabiy waa iska waxeeyey qaasid marka ma ah naasigii iyo naa'imkii iyo saahigii kuwa ayaga marka qaasid maaha lakiin midkaan asagu waa qaasid waa doonaya marka la yidhaha waxaa samee uu samaynaya uu doonaya cilmina waa u leeyahay wlأnnahu caalimu waxbuu garanayaa weye qaasidun waana u qasdahayaa weeye ilaa maa yafcalu wa uu samaynaya wuu u qasdaya wuu doonaya fahuwa asagu ka hayri اlmukrahi kii la dirqiyey hayrkiis oo kale wey kii la dirqiyey hayrkiis oo kale weeye kii aan la dirin hayrkiisi wey fahuwa ka hayri mukrahi kaan la dirin hayrkiisi wey manaa qofkii la dirqiyey hayrkiisi wey qof la dirqiyey hayrkiisa cagsigiisa wey qofkii la dirqiyey asagu shuqul iskuma le qofkii la dirqiyena waxaa weeye Eh, eh, aan la dirin ba afan qofka aan la dirqin waa qof iraadalo wax doonayo arrimihiisa qabsan qofka aan la dirqin marka wuxuu la mid yahay weeye khayr almukra kaan la dirqin oo kale buu la toon yahay sida qofka aan la dirqin uu wuxuu raba u sameeyo oo kaleo asaguna weli istikhyaar buu leeyahay wax lagu dirqiyey wuuna samayn karaa wuuna ka tegi karaa istikhyaar buu leeyahay adiga haddii lagu yidhi haddaadan gaalnimo ku hadlin waa ku dilaynaa istikhyaar baad weli leedahay inaad gaalnimada ku dhawaaqdana istikhyaar baad u leedaho waad awoodaa inaad iska dayso lagu dilana waad awoodaa marka weli waxbaa kuu haray adiga marka ninka inta la qabtay la tuuray sooma kala duwaneyd kala duwan diin shuqulna iskuma lihdin shuqulna iskuma lihdin ayb faslun marka eh, warkan uu laasimiyey waa heer sare wey warkuu laasimiyey shiraas baa ku garla masalada eh, jumhuurta yaa ku garla wey faslun wa ama asabiyu ilmaha yarkaa ma aha falaa yadkhulu ma gelahaye buu ku yiri ilmaha yarkaa sabigaaw fii khiaab takliif khiaabka takliifka ma gelahaye buu ku yiri khiaabka takliifka ma gelahayo لأن شharca buu ku yihi شhareecadu qad warada waa ku soo arooro waa ku yimid weeye biisqaad takliifi canhu isqaad takliifka in laga rido xaggiisa ilmaha yarka in takliifka laga rido shareecada iyo nusuustaa ku timid wey ayb marka dee haddii bushi kugu yimaado la yihahdo markuu toddoba jiro salaada hala amraa la yidhi toban markuu jiro hala garaacaa la yidhi waxaana leeyahay takliif ma saarna waxaa lagu leeyahay hada min baabi tadriib oo tacliim wey hada waa in wax la baro oo la tadriibiyo oo la tababaro weeye ku baraarujin weeye ku laylidi weeye takliif ma saarna weligaana lala hadlaya asaga lala sida daraadeed salaadii ka tago soo qaday la oran maayo dembi ka raaci maayo horow socaa la oranaya hada min waxaa la yihahdaa tadriib wey ilaa min baab wey ayb ama sabiil maayarka falaa yadkhulu fi khitaab takliif khitaabka takliifka oo amarkiiyo nahyiga ma gelahayo wey lianna sharca shareecada nebi maxamed alayh salaatu wasalaam qad warada waa ku soo arooro waa ku yimid wey aroorka ku yimid wuxuu ka hadlaya xadiiska rufica alqalm can halaath xadiiskaasu ka hadlaya wey can الnaa'im xataa yastayqid wa can الsabiyi xataa yaxtalim wa can almajnuuni xataa yacqid xadiiska asaga ah oo صaxiixa oo caaisha iyo abu hureyre ibn cabaas iyo dad badanoo saxaaba saxaaba badan cali ibn abi aalib saxaaba badan laga warinayo xadiiskaasa loo deliisanayo nusuustan haddaan masaaisha haddaan soo marnay majnuunka saahiga saahigana ayaga la waafajinaya waxaaso dhan naa'imka waxaaso dhan baa la waafajinahaya ayib la waafajinahaya rufica alqalm can halaath waxaa culimmadu isku hayaan oo dood aad ka taaganta wa can الsabiy waxaa la yihahdaa see loo oranaya rufica alqalm can halaath can الnaa'imi xataa yastayqid wa can الsabiy sabiga markii horeba qalin ma saarnayn maxaa laga rafcinaya sida daraaddeed bay markay masalo cawisato adkaatay oo hawshu meel adag ay gashay ayaa kutub gooniya laga qoray ibraas اlxikam fi xadiiث rufic alqalm can halaaث ninka la yihahdo subki kitaab gooni ku qora xadiiska asaga hada اxadiiث wa ishkaalihi masaa'il usuuliya naxwiya xukmiya hawl adag markay tahay fuqaha badan ay maa koofiga kaga daadatay ayaa wa hawsha hawl la dhowran kara ma alla marka waa in maktabada loo galo hawsha waa in hawsha meel meel lagu xiro marka hawl culus wey xadiiskan ishkaalaadka ku jira waa culus yahay wey waa hawl culus wey marka la waqti maayn لأن الشharc qad warada waa ku so بisقاaط التakليiف canhu in laga tuuray ayuu شhaرcadu ku soo aroortay weeye وأma إiجاaب الحquuq xuquuqda in lagu waajibiyo xuquuq in lagu waajibiyo fii maali isaga maalki xuquuqdu maxay tahay xuquuqda maalkiisa tusaale haduu maal leeyahay saka laga qaado hadduu qof dhaawaco in diyadii laga qaado iyo qaraamaadkii laga qaado haddii xool uu leeyahay biilki in laga qaado biil in laga qaado wiil yaro ilmo yar baa gabar wiil yar baa gabar lagu meheriyey gabadha ku mehersan biilkeedi baa laga qaadahaya wey guriga kiriis baa laga bixinaya saalkiis baa laga bixinaya rasuulka baa laga bixinaya sikadii xool laga bixinaya ayib qofkuu nabar u geystay xool laga qaadaya wixii xoolahaas waa laga qaadaya waa ma iijaab laakiin dee ilmaha sabiga saka xoolihiisa ku waajibaysa mise kuma waajibayso masale khilaafiya laakiin saxiix waxa wey inay ku waajibayso لأنه xooluhu xuquuqdu ma maalkay ku waajibaysaa alxuquuq hal tajibu fi اlmaal aw fi maxaa la maalik baa la isku hayaa uquuqa xaqan xogee ku waajibaya ma maaliguusa cayntu saaran yahay cayntu xoolaha haddaa qaymiyuu saaran yahay ama lacagtu saaran yahay mise qofkaanu saaran yahay baa la isku hayaa sida daraaddeed haddaad caawa dhimato adigoo xoolahaagii sakadi maxaa la yihahdaa aan ka bixin haddaad dhimato xooli sakadi waa laga bixinaya limaada waaba dhintay xoolaha sida maxaa lagu leeyahay xoolaha ninkii dhintay allah u naxariisto xoolahan meesha taagan bay sakadi ku waajibaysaa wey masaakiintuna ay fiirsanaysaa ayb ama iijaab اxuquuq fii maali soma fayajuusu waa banaan tahay weeye an yadkula inuu galo waa banaanya fayajuusu waxaa banaan an yadkula inuu galo sabigu inuu galo fiihi fi اlamr wey fi khiaab wey amr fi khiaab fayajuusu waxaa banaan an yadkula inuu galo sabigu fiihi fi khiaab fi khiaab الtakliif inuu galo waa banaanta wax dhibana male wey xisaabigu halkaa waa gelaya xuquuqdan waa laga rabaa wey ayb ka sakawaati sakawaadka hore sakawaadku de maxay tahay sakaat ulfarad eh, xoolaha iyo sakaat ulfitr iyo waa laga qaadahaya wey wanafaqaati biilki waa laga qaadahaya wey kharaamaadki baa la mida ah deyntii iyo wixii lagu lahaa iyo dad magdhow laga dadku dhaawacay waa laga qaadaya faina takliifa eh, in lagu takliifiyo iyo wlkhiaaba iyo in lagula hadlo fii dalika waxay ahaatay wey fii daalika oo ah sakawaadka in la bixiyo nafaqaadka la bixiyo qaramaadka la bixiyo calaa waliyiha isaga weliski weligiisay ahaatay wey duunahu isaga sukadiisa wey weligiisa lagu hadlay waxaa laleeyahay xoolihiisa sakada ka bixi xoolihiisa nafaqada ka bixi dayn dhibku geysla maxaa la yidhaha magdhow ka bixi weligaa lala hadlahayaa ilmaha yarkaa salaadii soonka salaada la barhaya iyo waxaas kaasay la mid yahay فإن تكليiفka فإن تكليiف in la تكلiiفyo la maشhaقeeyo iyo والkhiطاaبة hadalka في daalika kuwa lagula hadlo sakawaadka iyo نaفaقaadka wixii la mida iyo kharaamaadka waxaa way calىa weliyiba at isaga weligiisa qofka isaga mas-uulka ah abtigiisi adeerkiisa in abtigiisi walaal ka weniy hooyadi cidda asaga mas-uulka ayaa lala hadlaya duunahu asaga sokadiisa wey duunahu asaga sokadiisa kuwaasaa lagula hadlahayaa kuwa ayaga ayaa lagula hadlahayaa ayib waa malcabiid cabiid waa iska dhib yaraya waa malcabiid adoommada soo ma aha dadka adoommada laleeyahay ayaa ka war khitaabka ma gelayan se ma gelayan fainahum ayagu yadkhuluuna fi lkhitaab waa gelhayaan khitaabka ilaahay rasuulka waa gelhayaan adoommada ayaguna ada saxiixo saxiix waa gelhayaan wa min asxaabina asxaabtana waxaa ka mid ah asxaabu shaafici usuuliyiinta waxaa ka mid ah man qaala qof yidhi laa yadkhuluuna ma gelayaan fi khitaabi sharci khitaabka sharciga hadalka shareecada oo ifcalu aqimu salaa ma gelhayaan bad ilaa bidaliil daliil hele maahan ma gelhayaan wadaadaa yidhi wadaadda halkaas soo istaagay wa haadaa khata'un buy kuwo kaloo lagula hadlahaya dhooman salaada lagula hadlahaya soonkiibaa lagula hadlahaya zinada inuu ka tagaa lagula hadlaya beenta inuu ka tagaa lagula hadlahaya sarqada inuu ka tagaa lagula hadlahaya gaalnimo inuu ka tagaa lagula hadlahaya ilahay inuu rumeeya lagula hadlahaya kuwan ka warran ale aga geenaysaa haddaad adilo soo daldasheen aan lagula hadlaynin adilo lagula hadlayan soo daldalna maxaan faa'idnay marka waxa lagula hadlaya waa khitaabka mudlaqa marka haadaa waa in la yidhaahdo addoommada ma lagula hadlaya khitaabka mudlaqa mise lagulama hadlaayo khitaabka mudlaqa muxuu waa khitaabka aan qeyd ku xidhan shardina ku xidhnay khitaabka mudlaqa marwaahamsum lagula hadlahayo qeydka hasa in loo dhiga masaladiyaa fiican w khitaabka mudlaqa marka waa lagula hadlahaya w amaa khitaabkii qayd ku xidhan yahay oo jumcada inaysan ku waajibayn jihaad inaysan ku waajibaynin e taa waxay leedahay adilo gooniyo ka soo reebtay marka istinaacaadka iyo adilada kale fooda ha iska gelina lanimiy marka hadalkooda halkaas cuskan ya hadalkooda marka waa laga xoog badanya waa shiraas u radiyey oo u sheegay yaa saxa wey hadalka shiraas waa saxa wey min asaabina man qaala laa yadkhuluna fi khiaab harcigu ila bidaliil warkooda sax maaha wey wahada haa buu yii warkaas waa khaa iyo gaf wey maxaa dhacay lianna alkhiaaba hadalka weeye yasluxu waa u haboon yahay waa ku suuban yahay lahum ayaga weeye kamaa yasluxu siduu ugu suu haboonyahy ugu cuntamaayo lilaxraari dadka xortaawo war haddii la yihah wa aqiimu الsalaa maxaa l aaminuu bilahi haddii la yidhah amarkan asaga waxaa weeye addoommada sida dadka xaraarta horta ma soo gela ma isla ogolan ha waa soo galayaan wey addoommaduna kadaalika waa u habboon yahay weeyo waana soo gelayaan wixii daliil ka soo reebo baanu ka soo reebayna laakiin khitaabka sharciga oo socda qofku waa qof adoona waa qof muslima soo muslim aha khitaabka waa shamlinaya waana soo gelayaan wixii laakiin daliil ka soo reebe he daliilka ka soo reebe istifnaacadka ku dhegaynaaw soo war iska dhib yar maaha shiraasi saasuu wadaa waa hada wa saxiixu maxuu guri waa hada khataun maxaa dhacay oo gaf u yaalla ana alkhitaaba hadalka oo ah maxaa leeyahay ifcalu walaa tafcaluu ah yaslixu wa u yuslixu yaslixu waa u haboon yahay wey lahum ayaga ama sida yaصlaxu uu ugu haboon yahay wey lilaraari araarta si ugu haboon yahay marka wixii istataan ayna waa ka soo reebaynaa laakiin khitaabka guud waa ku jiraan saa aan dhahna warka asagaa oo shiraasmada ah. hada huwa صaxiix weeye jazahu اllahu khayr adaa bilahi towfiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wعalى alihi وaصxaabihi aجmaciin